alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala alimam abu cabdillah mxamed bn ismaaciil bn ibrahim albukhari raximah اllahu taعaalى baabu axabu اlasmaaءi ilى اllahi caza wajal wuxuu ku saabsan yahay axabu اlasmaa magacyaasha uu ugu jecel yahay ila allahi ilaahay xaggiisa subxaana wa tacaala magacyaha loogu jecel yahay ilaahay agtiisa waxaa jirta axabu lasmaa iyo ashdaqu lasmaa iyo aqbaxu lasmaa iyo akhnacu lasmaa marka halkan waxaa ku imaan doona axabu lasmaa'i wa asdaquhaa wa aqbaxuhaa saddexaasa laga sheegi doona kadibna waxaa inoo imaan doona akhna lasmaa ama akhnacu lasmaa labada waa sumay qala xadathana mxamed bn yusf alfiryaabi qala xadathana axmed qala xadathana hishaam bn saciid qala akhbarana mxamed bn muhaajir qala xadathanii caqiil ibn shabiib can abi wahbin wa kanat lahu suxba radia allahu canhu saxaabi bu ahaa bay ka dhigantay wa kaanat lahu suxba eygu saxaabi weeye radia allahu canhu ardaa can nabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama qaala nabigu wuxuu yihi tasamaw isku bixiya oo la baxa biasmaa'i alambiyaa ambiyada magacyaashoodii ambiyada ilaahay uu soo diray rususha iyo ambiyada ilaahay uu u waxyooday magacyahooda isku bixiya waa dadkii saalixiintahaa wanaagsanaa qiimaha badnaa oo ayaga magacyahoodii lasku laisku shabaho oo lala baxo magac nabi oo fool xun ama xunna maba jiro maxaa yeelay looma qiraayo wax xun hadii hataa uu ijtihaad iyo wax dhaco xagga alle subxaanahu tacaala baa laga toosiyaa marka waa magac la isku hadlayn karo oo wanaagsan wey magacyaasha ambiyada isku bixiya ka ibraahim ciisa muusa idriis waa axabu asmaayi asmaa midda loogu jecel yahay ila xaggiisa caza wajal cabdullaahi wa cabduraxmaan weeyaan labadaa magacna axabu lasmaai weeyi wa asdaquhaa asdaqu lasmaa magacyaasha kuwa ugu run badan yacni xagga waaqica bir qofka bini aadamka ah magaca ugu run badan ee musamaha iyo shaksiga waafaqsan magac baad arkaysaa qofkii iyo magaciisi oo iswaafaqsaneen qofkii iyo magaciisi oo iswaafaqsaneen haddii la yiraahdo mathalan shihaab uddiin ama muxyi ddiin ama naasiruddiin oo haddana uunan diinna u gargaaraynin diinna uunan nooleynaynin waa m ismun yukhaalifu musama waayo laakiin magac waaa magacyo waxaa jira dabeecadii bini aadamka waafaqsan oo ka ugu run badan oon meel laba ka mari karinba wa asdaquhaa magacyaasha ugu run badan xaarithun wahammaam wey xaarith min alxarthi waalkasab xarthu dunya waalaakhira qofka inuu shaqaynaayo shaqo ku jiro ama uu xarsu dunya raadinayo ama xarsu laakhira uu raadinayo ama labadaba uu raadinayo qof shaqayn inuu yahay oo kasbanayo oo socda oo shaqo ku jira waa arrin laga maarmaano run wey bani aadamku waa xaarif waa shaqeeye waa hawl mar walba hawl buu ku jiraa wa hamaam mubaalaqa kusi jirta hamaam himni badne iyo murug badne mar walba hami iyo murug iyo waxbuu ku jiraa waxun baa ku taagan waxun buu raadinayaa waxun buu dorasayaa waxbuu rajaynayaa himigaasaa ku jira marka qofka bini aadamka labadaa magac sifaadkiisay kamid tahay sifaadka isaga laasima wa aqbaxuhaa magacyaha ugu xun ee ugu shariicsan ee xun ay tahay in laga fogaado macno xumna xumbaarsan xarbun wa muraara wa murata wey xarbun in qofka loo bixiyo xarbi min alxarb col iyo dagaal iyo waxaa weeyaan ma fiicna wa muratu murana waa min almaraara wax kharaar waxaa kharaar baa maraara la dhahaa marka mure qofkii kharaaraa iyaduna waa macyaasha ugu xunxun weeye xadiidku waa saxiix duuna jumlat alambiyaa tasamuma biasmaai alambiyaa intaa inta kale saxiix weeyaan qala xadaana sadqtu qala xadaana ibnu cuyeyna qala xadaana ibnu munkadir mxamed can jaabir qaala wulida lirajuli mina nin naga mida waxaa loo dhalay ghulaaman wiil wiil baa u dhashay fasamaahu lqaasima qaasim baa u bixiyey faqulnaa waxaan idhi laa nukaniika kuu yeeli meyno oo kuu kunyeen meyno abaalqaasim walaa karaama kuguna karaameyn meyno walaa karaama macnaa waxaa weeye walaa nukrimuka karaamatan kugu karaameyn meyno intaan abaalqaasim o ku dhahno kunyada qofka haddii lagu yeero oo hebel aabihii la yidhaahdo waxay u arki jireen karaamo iyo qadarin iyo ixtiraam ayay u arki jireen marka intaan abulqaasim ku dhahno kugu karaameyn mayno oo arrintaasi ku farxi maysid kugu nicmeyn mayno maxaa yeelay nabi maxamed baa abulqaasim la dhahaa sala allahu aleyh wasalam kunyada nabi maxamed bay khaas ku tahay abulqaasim markuu noolaa si aan laiskugu gedmin oo abulqaasim intii la yihahdo nabiga uunan iskugu dhaga qaad u dhaga qaadin lama ogolo qof inuu abulqaasim la baxo waxaa marka abulqaasim ka horeysa marka horeba inaad qaasim la baxdo ayaa la diidan yahay fa ukhbira nabiyu sala llahu aleyh wasalam nabigaa loo sheegay oli ninkaasi waa laga diiday in abulqaasim la yihahdo wiilkiisu qaasim u bixiyo faqaala nabigu wuxuu yihi sami ibnaka cabdaraxmaan waxaa muranka intaas kaga baxdo magacaada waxaad la baxdaa ilmahada waxaad u bixisaa cabdiraxmaan u bixi asu nabi sala allah aleh wasalam nabigana waa bixiyey magacaas cabdiraxmaan haddana waan soo maray afdal axab lasmaa ilallah in cabdullahi wa cabdiraxman oo xadiis saxiixa weeyaano fi saxiixeyn buu sugan yahay asal ahaan xadiidka maxaa yeelay ism labadaa magac ee cabdullaahi iyo cabdiraxmaan oo cabdi oo loo idaafeeyo ila allah ismuljalaha ama ila araxmaan loo idaafeeyo qur-aanka labadaa unba kusoo arooray labadaa buu kusoo arooray wax magac oo loo idaafeeyo ismuljalaalaha ama ismu raxmaan ismuljalaalaha ilahi wuxuu yiri qaala inii cabdullaahi cabdullaahi ah, ah, raxmaanna wacibaad raxmaani wa kuwa marka labadaas wey baabu taxwiilu lismi in magacii la bedelo ila lismi magac kale loo bedelo magac qof uu ah waa laga bedeli karaa soo weyn baa magaciisa la bedeli karaa haddii la yiraha war magaca ma fiicna ama wuxuu soo galaya aqnacu lasmaa ama wuxuu soo galaya aqbaxu lasmaa ama ma waa magac taskiye iyo xambaarsan ammaan qofka inuu is ammaana aynu gaarsiisin wanaagsaneyn daacadii hebel mudiic qof wax saas oo kale ah iyo bari iyo waan mari doonaaye in la bedelo ayaa fiican qaala xadathana saciid bin abi maryam qala xadathana abu qasan qala xadathana abu xaazim an sahl bn sacdin isaacdiy qala utiya blmundir almundir bin abi usayd nin la yihahdo ya waxaa loo keenay isagoo nin yar buu ahaay abina saxaabi weeyaan radi allahu canhuma ila nabiy nabigaa loo keenay alayhi salaatu wasalaam xiina wulida markii la dhalay marka uu ilmahaas dhashay oo isagoo yar baa nabiga loo keenay sida caadada saxaabada ahayd ilmaha yar nabiga lagu bilaabi jiray loo keeni jiray markaasuu nabigu taxniig wax la u samayn jiray dhamxalaga iyo candhuftiisi iyo timir iyo waxsaas u marin jiray rasuulka alayh salaam magacna waa u bixin jiray fa wadacahu wuxuu dejiyey calaa fakidihi ninkaa la yihah yar ee mundira baa waxaa la dejiyey bowdada nabiga sala allah alay wasalam abihi baa dejiyey wa abu usayd jaalisun nabiga alayh salaatu wasalaam wadacahu wuxuu dejiyey wiilkii calaa fakidihi wa abu usayd jaalisun waa fadhiya wiilkii dhala ee duqi dhalay ayaa nabiga ag fadhiya alayh salaatu wasalaam ilmihiina dhabta nabiga ku fadhiyaa falaha falaha nabiyu lahaa lahaa ay inshaqala wagafal nabiga alayh salaam baa ka mashquulay lahaa waxaa mashquulay annabiyu nabiga calayhi salaam bishayin wax buu ku mashquulay miyayna yaday hortiisa ahaa wax hortiisa ahaa oo nabigu markaa uu hayo hawl ah ayuu ku yar mashquulay ilmihiina dhabta u saaraa wa amara abu usayd odaygaa buu isagadahay wiilka dhalay baa wuxuu amray bibnihi wiilkii yarhaa in la qaado wuxuu kasoo qaada nabiga alay salam wiilka faxtumira waxaa laga qaaday min fakidi nabiy nabiga calayh salaam dhabtiisii yaa laga qaaday oo wiilkii waa la gediyo gurigii baa la geeyey fastafaaqa nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigaa soo baraarugay hadhow kanuu soo baraarugay faqaala ayna sabiyu aw wiilkii yaraa nabiga tawaaduciisi iyo raxmadiisi iyo sala allah alay wasalam cinaayadiisa iyo ihtimaam usii jira carruurta iyo dadka mustadcafiinta ah <coughs> ilmihii yaraa ee dhabta marka horeba maarata u saaraayo aabihii joogay wuu sii daba socdaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam <coughs> uu danaynaya warawa wiilkii yaraa faqaala abu sayid ba wuxuu yihi qalabnaahu waan gadinay yaa rasuula rasuul allow waan qaadnay oo gurigii baan ugadinay waan celinay qaala wuxuu yihi masmuhu magaciis qaala fulan hebel baa la dhahaa magacii lama sheegi waa la qariyey waa magac nabiga una jeclaanin caleyhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yihi laa maya lama dhihi karo magacaas laakiin ismuhu magaciisu almundir weeye mundir ha loo bixiyo maxaa yeelay waa nooc tafaa-ulaho inuu noqdo qof culamo ah oo daaciya ah, oo dadka u diga oo xaqa dadka ugu yeera xumaantana ka reeba tana ay xumbaarsan tahay magaca ayuu xumbaarsan yahay mundir dige fa samaahu yowmaidin maalintaasu wuxuu bixiyey nabigu almundir mundir baa loo bixiyey marka waa taxwiil ism magac kalu watay saxiix wey fi saxiix madii kusugan yahay baabun abqad magacyaasha loogu jeceliya ila allah ilahi xaggiisa ah, abad abqad lasmaa axabu lasma waan kasoo baxnay waxaan kasoo baxnay oo kale asdaqu lasmaa hadda waxaan geli abqad iyo aqnac iyo aqnac waa isku mid mide eh. abqad lasmaai magacyaasha loogu necab yahay ila allah ilahi xaggiisa caza wajal magayaha u necab yahay maxaa yeelay waa isim kabadbadis la socoto waa isim rububiye la socoto iyo maamul iyo inuu sareeyo oo magacii ilaahay iyo sifaatkii ilaahay iyo maamulkii ilaahay dabada la galay wey kaasu marka ayuu ayuu shabahay marka saasuu ilahay u nacab yahay noo shirki ah soo gelaya ilahina ana aqna shurakaaya cana shirki buu yihi in wax lala wadaajiyo maba ogeli ah, waana ka deeqtoomaa buu ilahay yiri abqad lasbaam buu ka noqday magacyada ilahay u nacab yahay xadathana shucayb bin abi xamza qala xadathana abu zina an lacrad can abi hureyra qaal qaala rasuulu llahi sala la alay wuxuu yihi akhna alasmaa asmaada ilaahay kuwa ugu nacab yahay akhna iyo akhnac oo cayn ah iyadona fi saxiixaba kusuganta cind allahi ilahi agtiisa ka loogu necab ya ugu fadiicsan aqbaxuhaa wa ashnacuhaa ugu shaneecsan ugu foolxun rajulu nin wey tasamaa isku bixiyey malika almlaaki boqorka boqorada boqorka boqorada waayo boqorka boqorada waa ilahay ilahay waa maalikulmulki ah maalikulmuluug ah marka meliku lamlaak boqorada boqorkooda qof isku bixiyey magacaasu ilahay ugu necbiye subxaana wa tacaala waa qof iskibriyey isweynaysiiyey ilaahay rububiyadiisi ku darmaday la qabsaday ayuu noqday ah, waxaa lamid a eh, luqada fariskaa waxaa lagu dhihi jiray shaahin shaah shaahin shaah ah, melikul amlaak luqo kastoo loo isticmaalaba boqorada boqorkoodiio iyo dadka oo dhan maaragtay ka sareeya iyo waxyaaba noocaas oo kale ah iyadana way soo geli kartaa saxiix weyaan baabun wuxuu ku saabsan yahay man dacaa aakhara qofkii qof kale ogu yeedha bitasgiiri ismihi magaciisii taskiirinteeda magacii magaca asalka ah mukabar buu ahaa markaasuu deena taskiiri oo yareeyey magacii buu yareeyey taas ayada ah wey mararka qaarkood taraxum iyo naxariis waa loo taskiiriyaa mararka qaarkood taxqiir iyo yareen iyo liiditaan way keentaa qaala xadathana muusa qaal xadathana alqasim bn alfadl can saciid bn muhalabin can dalqin binu xabiibin qaala dalqigaa wuxuu yidhi murji'i buu ahaa saduuqun fi lxadiidi murji'un fi lfikir xagga fikirkana murji wey ah, murji'adana waa qolada dee qabta in acmaasha iimaanka ayna shaqo ku lahayn oo iimaanku mar walba uu kaamil yahay oo wax kasta oo la imaado qofka inuu waxba ku noqonayna dembigiisa iyo waxba ayna saameyn ku lahayn murji buu ahaa qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa ashadda annaasi midka ugu daran dadka takdiiban beenin bishafaacati la beeniyo oo shafaacadii dadkii maaratay in naar ay galaan ba ka horeysa ama naar la galo kadib waa lasoo shafeecaya oo janna naarti baa laga soo saaraya shafaacatu shaaficiin waxaanu diidan yahi wuxuu leeyahy waxaas maba jirta qofka inuu gaal yahay iyo inuu muslim wax udhexeeya ma hadduu muslim yahay iyo ama mumkiisa waa kaamil wax kastoo camaloo la yimaadoba waxba saaban ku yeelmaysa horu janna ka geli marka naartaas iyo cusaadan la gelinaayo ee kadib loo shafeecayo ee tawxiidkaa dadkii loogu shafeeci ayuu diidan yahay ashad annaasi takdiiban bishafaaca fasaأaltu jaabiran jaabir baan su-aalay oo wuxuu leeyahay dalq binu xabiibkii yaan weydiiyey masaladii buu kala niqaashay faqaala wuxuu yihi yaa ulayqu jaabir waa canaananayaa war yaa uleyq tasqiilu dalqin wey uleyqow samictu nabiya nabiga alayh salaam baan maqlo yaquuli leh min annaari bacda dukuul waxay kasoo baxayaan cusaada iyo ahlulkabaa'irka naarta ayaa laga soo saari bacda dukhuuli markay galaan kadib bishafaacati shaaficiin ama bacda maa duhira wanuqu markii la dahiriyo oo dembigoodii lagaga gooyo naarta ayaa laga soo saaraya wa naxnu naqra'u ladii taqra aayadaha mid akrinaysana waan akrinaynaa wuxuu soo daliishaday yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha waxay naar gala kama soo baxayo waa gaalo marka hore ahaayeen ilahi waa kale waxay doonayaan naar ka soo baxaan oo ayay doonayaano wamahum bikharijin kamana soo baxayaan waa loo shafeeciy way kasoo bixi ma jirto waa gaalo marka horeba gaalo ahaayeen kii mumin ahana naarba la taabsiin mahayo markaasuu jaabir wuxuu yidhi inakum tajcaluuna alkhaasa caama shay khaas ah yaad caam ka dhigaysaan markaasu hada lilkufaar gaalada arrintaas waa gaalada kuwa yuriiduuna an yakhrujuuna nar wama bikharijina minha iqra maa qablaha ka akriya aayadda ka horreysay markaasuu akriya in aladiina kafaruu low ana lahu ma fi lardi jamiica wa mithlahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi ywmi alqiyaamati ma tuqubila minhum gaalada laga hadlayo walahum cadaabun aliim markaasu ilahi wuxuu yuriiduuna an yakhrujuu minha wama hum bikhaarijiina minha marka waa dad gaalo ah oo kufaar ah oo dembigooda aan la dhaafaynin oo ehlu naar ah kuwaa weeyaan ilahay leey yuriiduuna an yakhrujuu min annaar wamaa hum bikhaarijiina minha ilahay kasoo saari maayo ku waarayaan ku nagaanayaan marka inaad un aayadda aad qeybna qaadato qeybna ka tagto siyaaqi qur-aanka iyo suu qur-aanka aayadaha u socdeenna aadan iltifaadinooda fiirinin waxay kamid tahay fikirka khawaarijta iyo murji-ada iyo firaqa daallada ah oo inta shaahid marka ay u arkaan ee iyagoo madhabkooda un difaaci ayay soo qadayaan intii kalena waa kasoo tegayaan marka batru nusuus baa la dhahaa batru nusuus nusuusta la gooyo dabada la jaro seenta la jaro arrinta iyadaa xaq maarata qof raadinayo ma isticmaalo ee qof baadilkiisa raba inuu u qiildaydo unbaa la imaada kaasaa la imaada marka wuxuu yidhi wanaxnu naqrauha kama taqra saad u akrinaysa anagana u akrinayna naxnu naqru ladi taqra aayadahaad akrinaysa waan akrinayna waa qur-aankii laakin idinga waxaad samaynaysaan inaad nusuustii aad kala jartaan oo wixii gaalada lagaga hadlayay aad muslimiinta la soo aadaan oo wixii khaaska ahaa oo qolo gaara ka hadlaya aad caam ka dhigtaan idinkaa waxaa samaynaya marka wuxuu ku radinaya ninka asaga ah iyo diididda uu diidayo yakrujuuna min annaari bacda dukuuliha naarta dad galay baa kasoo bixi iyo aayadaasuu rabaa inuu isku diido oo waaka qur-aankii baa diidaya aayadduna waxay ka hadlaysay gaaladii gaaladuna waa ahlu naar khaalidiina fiiha kuwii la yiri wey baabun yudca rajulu ninka waxaa loogu yeeri biaxabi lasmaa'i ilayhi magacyaha uu u jecel yahay inta magaca yaa loogu yeeri maxaa yeelay wuu ku farxaya maxabe iyo jeceyl iyo xidhiidh wanaagsanna qofkaas wuula yeera qofka ixtiraama qofka oo magac wanaagsan ugu yeera isaguna waa kusoo dhawaanayaayo waa ixtiraamkaas yuu ku jeclaanaya marka magac fiican qofka in loogu yeero waxba anaanis xuna uu nacaayo iyo aan loogu yeerin xadathana moxamed bin abi bakr almuqadamiyu qala xadathana moxamed bn cuثman alqurashi qala xadathana dayaal bn cubayd bn xamra huwa wa abuhu wajaduhu saxaabiyun saxaabi weyaan dayaal ibn cubayd ibn xamra qala xadathani jadii xamra bn jidaym qala kana nabiyu sal اllah alay slam nabigu wuxuu ahaa yucjibuhu waxaa cajab gelin jiray oo uu jeclaa an yudca arajulu in ninka loogu yeero biaxabi asmaayi magacyihiisa kuwa ugu jeceliya ilay xaggiisa wa axabi kunaah iyo kunyadiisa midka ugu jecel yahay kunyadu waa wixii aabbo ama hooyo ama walaal ama maarata lagu kunyeeyo abu fulaan iyo muxuu ahaa umu fulaan iyo ibnu fulaan iyo waxaasaa kunya la dhahaayo dadku arabtu isticmaali jireen inagu min baab tacriif iyo hebel aabihii weeye la dhahmayo magac oogama dhigno hebel aabihiiow looguma yeero aad bayse carabta u jeclaan jireen xadiidkan daciif weeyaan laakiin macnaha waa saxiix o in qofka magac wanaagsan loogu yeero oo alqaabta iyo magaca xun loogu yeerin qur-aanka xataa ilahay kariim waa noogu sheegay subxana watacaala walaa tanaabazu bilalqaab laqab xun qofka in loogu yeero ma banaana baabu tawiil smin taxwiilu ismi caasiya caasiyo magaceeda oo la bedelo la wareejiyo magac kale lagu bedelo yani caasiya haddii loo bixiyo gabar magaca in la bedelo way la bixi jireen aad bay ula bixi jireen sababtuna waxaa wey iyaga markaa ka wadaan waa caasiye oo ilahay ba caasi ku watahay kamayna wadine waxay ka wadeen yani waxay diidi allaala wixii xumaana oy ku maaratay amar diidi oo an ogoleen ma ogolo sida saxarla oo kale wey sida saxarla oo kale saxar ma ogola iyo waxsaas oo kale ah marka waa caasiya macanaa wax wax xumaan oo dhan bay diidiyeysaa ayay ahayd laakiin muxuu kusoo baxay haddee caasiya markii la yihahdo alcisyaan didu daaca daacada waxay kasoo jeedaa cisyaan la yihahdaa cusaad baana jamacoodi ah marka sideedaba magacaas marka in waxaasan ujeedaa iyo waxaa maxaa ku geliyay tafsiirkaada yaa la socdoo og kaba bedelba xadathana sadaqa bin alfadl qaala xadathana yaxya bnu saciid an cubayd cubaydillahi can naafic can ibn cumar ana nabiy sa slam gayara isma caasiyata caasiya magaceedu u bedelo waqaala anti jamiila jamiila lagu dhahaa caasiya matiide jamiila ah. marka ee gabadh u dhalay cumar bay ahayd iyo ma ahe zawjadiisii iyo xaaskiisii bay ahayd iyo ma ahe mawlo iyo addoon uu lahaa bay aheyd intaba waa la yiri intaba waa la yiri marka magacii caasi ah waa bedelay nabiga sl takyiru lism alqabiix aw almakruh ilaa ismin xasan magacii xun oo dhan in la bedelo magac waras lagu bedelo qaala xadathana caliy bn cabdillahi wasaciid bn muxamedi qala xadathana yacquub bn ibrahim zuhri qala xadathana abi ibrahim bn sacdin bn cabdiraxman an muxamedi mxamed bn isxaaq almadani qaal xadathanii moxamed bn camr bn caطa anahu dakla calaa zaynab buu u galay binti abi salama waa rabiibadii nabiga alayh salaam oo zawjadiisii umu salama dhashay fasalathu anahu dakla wuxuu u galay moxamed ibnu camr ibnu cada dakala calaa zaynab binti abi salama ayuu u galay gabadhaas oo rabiibada nabiga alayh salam ahayd magac horay lahed oo laga bedela iyadana iyadana nin kale usoo gal maxamed bn camara markaasay fasa'alatu waxay weydiisay can ismi uktin lahu gabaray walaala yihiin magaceeda cindahu agtiisa ahaatay gabaray walaala yihiin maxamed bin camar kaloo agtiisa joogtay ayuu walaasha gabadhan walaashaa magaceed bay ku tiri zaynabaa dhehaysa sa'alatu waxay weydiisay maxamed bin camar bay weydiinaysaa can ismi ukhtin lahu gabaray walaala yihiin magaceeda cindahu agtiisa ahayd qaala wuxuu yihi faqultu waxaan ku yidhi ismuhaa bara baraa la dhahaa min albiri wahuwa taaca ismigaa jaamic ahe wax alla wuxuu ilahay jecel yahay o dhan lagu idlaaqa biriga ah ayo marka soo xumba marka waxay noqon nooc taskiya iyo amaana waa bara waa baariyad oo weligeedba xumaan iyo macsiya xumaan kama dhici dambi kama dhicin macnahaasuu keenayaa waa marka is-ammaan weye ilahina wuxuu leya walaa tasuku anfusakum magaciina naftiina ha amaanina huwa aclamu man itaqa qofka taqaya ilahay baa yaqaanee qaalad waxay tiri qayir ismaha bedel magaceeda gabadhan ka bedel fa ina nabiya sala allah alay wasalam nakaxa zaynab binti binta jaxshin zaynab bintu jaxshin buu nabiga guursaday wasmuha magaceeduna bara la dhihi jiray fagayara ismaha magaceedii uu bedelay ilaa zaynab u bedelay iyadoo raag weyn oo la qabo oo nabi alayh salaam uu guursaday ayuu magaceedii bedelay zaynab u bedelay wa dakala calaa ummi salama nabiga wuxuu u galay umu salama waa gabadha zaynamo hooyadeed wey xiina goortii nabigu tazawajaha zaynamo guursaday umu salama guursaday ayuu u galay wasmi magaceyguna bay leedahay gabadhu baratu bara la dhahayay fasamicahaa nabigaa maqlay tadcuunii hooyadoo igu yeerayso barata yaa bara ku leh baray faqaala nabig wuxuu yihi laa tuzakuu anfusakum naftiina ha amaanin oo ha tahiirina fa ina allaha ilaahay baa huwa aclamu u aqoon badan bilbarati midda barada ahee baariyadaa min kuna xaggiina iyo walfaajirati midda caasiyadaa intaba ilaahay baa yaqaane samihaa zaynab zaynab u bixi faqaalat waxay tiri fahiya zaynabu marka hiya zaynabu zaynabo weeyaan marka markiiba zaynab baa loo bixiyey faqultu lahaa waxaan ku yidhi usami faqultu lahaa faqultu lahaada waayo waxaa dhahaya waa ninkii ahaa ilhadal baa loo waday oo adilaa loo soo aruuriyey zaynabo oo la bedelo barre laga bedelay umu salama gabadheedii oo barre la dhihi jira iyadana zaynaba loo bixiyey haddaba gabadhan adigana walaashaa maxamed bin camar oo bedel magaceeda intaasoo daliila loo soo aruuriyey markaasa wuxuu le faqultu waxaan lahaa usami maxaan u bixiyaa faqaalat waxay tii faqaalat gayir ilaa maa gayara ilayhi rasuul llah u bedel magacii uu nabi moxamed alayh salaam u bedelay oo fasamiha adna waxaad u bixisaa walaasha zaynaba u bixi a marka sida ay salafka ugu dadaali jireen dhaqangelinta shareecada ku camal falka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo amarkiisa iyo taladiisa iyo weliba siday u jeclaayeen wadiiqadii uu nabiga maray calayhi salaam xataa haddii magac la bixinayo qaabkii iyo qaabku ku yimid hadda kahor markii magacyaa la bedelayo gabdhihii sidii ay u jeclaayeen in jidkii un la mariyo haddii magacii la bedelayo xataa magacihii uu nabiga zaynaba bintu jaxshi u bixiyey iyo magacii uu bixiyey zaynaba bint eh, camr bin salama eh, bint abi salama sidaa ubixi buu yiri hayir ilaa maa gayara ilayhi rasuul llah fasamiha zaynab zaynaba ubixi buu yiri yay tiri gabadha alehaysa saxiix way xadiidku baabu sarm sarmigi buu kusaabsan yahay magac sarmi la yiraahdo oo isagana la bedelo ah. salaam wax guray ama go-ay ama waxayaasa loo isticmaalaa ah. xadathana ibrahim ibn mundir qala xadathana zayd ibnu xubaab qala xadathani cumar ibn cuثman bn cabdiraحman bn saciid almaqzumi qala xadathani jadii can abihi wa kana ismhu sarm sarm baa ladiisa magaciisa fasamaahu nabiyu sal l slam baa u bixiyey saciida saciid u bixiyey qaala saciid wuxuu ii cuhmaana radia allahu canhu baan arkay mutakian fi lmasjid isagoo masaajidka isagoo masaajid ku dangeega qaala ra'aytu cuhmaana ninkan hadlaayo ee ka sheekeynaya qisada ninkaa wey ninka haddi laga hadlaayo wuxuu leeyahy ra'aytu cuhmaana mutakian fi lmasjid maaha jedka jedka nabiguba arkay sala ll ly slam u bixiyey saciid bixiyey daciif ulisnaad weeyo on kale cumar binu cuhmaan la yiraahdo ee hadalka wade sheekeynaya ayaa muxuaha jahaalo kusugan tahay qala xadathana abu nucaym an israil bn abi yunis an abi isxaaq sawi an hani bn hani an caliyin radi allahu canhu qaal lama wulida alxasanu alxasan ibnu caliy bn abi alib radia allahu canhu sibda rasuuli illah markii uu dhashay samaytuu bu cali waxaan u bixiyey xarba xarbi baan ubixiyey bu yiri dagaalka iyo furuusiyada iyo miqdaamka iyo waxaasay jeclaan jireen caliga laftirkiisa markuu dhashay hooyadiis faadima binti wahab waxay u bixisay maxay ubahayse ya asad ha asadkaas waa xaydarka asaga markii dambe macnahaan ayuu usoo qaadanaya shicirka ku hagaajisanaya asad baa loo bixiyey hooyadii baa faadima bintu asad la dhihi jir marka bismi abiha asad bay ubaxaysa marka dee asad iyo xaydar iyo laythna waa magacyaha magacyaha libaaxa weeyaan waa kii marka ku gabiyi jiray ninkii ahaa marxab markuu iska hor imaadeen mubaarasadii ku gabiyey ana aladi samatnii ummii xaydara ka laythi qaabatin kariihin bimandarة wfiihim bisaaci kayla sandara waa kii dhihi jiray marka lama wulid xasan radi allahu canhu samaytuhu waxaan u bixiyey xarba xarbi baan u bixiyey fajaءa nabiyu salى اlahu alيه wasalam nabiga ayuu ola nabigaa yimid gabadhiisi faaduma oo wiilkii ku curatay xasanaha faqaala nabigu wuxuu yihi aruunii ibnii itusa wiilkaygii wiilkii markaa dhashay maa samaytumuu maxaad ubixiseen qulnaa xarban xarbi baan ubixinay bixinay inagaa markaa magaca waan la baxnay ogaada xarbi qaala bal huwa xasanu xarbi hadhihin xasan wey magaca wanaagsan u bixiya falamaa wulida alxusein radia allahu canhu xusein haddana markuu dhashay samaytuhu xarban baan haddana u bixiya xusein xasan buu ahaa kii hore ma ogtahay xarbi ba haddana loo bixiy kii labaad fa jaa nabiyu sal slam faqaala aruunii ibnii wiilkayga itusa maa samaytum maxaad u bixiseen qulnaa xarban baan u bixinay qaala bal huwa xusein kera mukabar buu ahaa xasan kana waa musaqar xusein xasanoo la tasqiiriye wey falamaa wulida thaalithu kii saddexaad markii uu dhashay samaytu waxaan u bixinay xarba fa jaa nabiy sal slam baa faqaala aruunii ibni itusa wiilkaygi maa samaytu maxaad u bixiseen qulnaa xarba weli xarbi bay daba taagiyeen qaala bal huwa muxsin oo ma muxasin muxsinkaa isagoo uu saqiiray isagoo yar buu dhintay ee xasan iyo xuseen baa farcamay uma qaala nabiga alayh salaam wuxuu yihi inii samaytum waxaan u bixiyey biasmaai waladi haaruuna nabiyullaahi haaruun akhu muusa akbar ibnu cimraan caruurtiisii magacyahoodii shabrun wa shubayrun wa mushabirun waa waa cibri afkoodii weeyaan shabrun wa shubayr wa mushabir xasan wa xuseynun wa muxasan ayay lamid yihiin kuwaasay lamid yihiin xadiiku daciif weeyaan oo ljahaalati hani bn hani hani bn hanigaasaa majhuul baabu ghuraabun ghuraab in qof la bixiyo war ghuraabow la dhaho waraadku waad garanaysaan ah, laba macno buu leeyahay oo baalkii ahaa tukaha ahaa waa loo isticmaalaa quraab jiifada iyo cuna ee hal la dilaba la yidhi ama waxaa weeyaan min algurba wahiya albucdu can alwatan qof gariib ah oo wadankiisi dadkiisa ka fogaaday ayada waa loo isticmaalaa xadathana maxamed bnu sinaan qala xadathana cabdullahi bn alxarith bn abza qala xadathatnii umii raaiatu bintu muslim can abiha aabaheed oo muslim ah qaala wuxuu yihi shahidtu maca nabiy nabiga maciise alayh salaam baan xaadiray xunaynan xunayn xunayn waa meeshii dagaalkii eh, nabiga uu hawaazina ku qaaday xoolihii faraha badnaa ee lagasoo lasoo qaniimaystay meesha xunayn qur-aankaba ilahi waa ku sheegay wa xunayn wa yawma xunaynin ida acjabatkum kathratukum xunayn baa nabiga la socday dagaalkii saxaabadii ka qayb gashay baan ahaa fa qaala lii wuxuu gu yihi masmuka magacaa qultu quraab quraab baa lay dhahaa qaala laa mati bal ismuka magacaada muslimun muslim weeyaan daciif isnaad wey xadiidku oo raa'idahaas ninkaas liraaida bintu muslim gabadha layihah raaida bintu muslim waxaa weeya laa tucraf lama yaqaano lama yaqaano ayib baabu shihaabun shihaab buu kusaabsan yahay magaca shihaab la yihahdo dambaaburada iyo dabka iyo ololka iyo shuclatu naar saaqida ayaa la yihahda shihaab yani dambaaburo naar oo boodeysa ayaa loo isticmaalaa laakiin haddii la raaciyo loo idaafeeyo diin shihaabudiin oo kale la dhaho way la bixi jireen ababarkaasi waa saaran yahay qaala macnihi baa loo jeedaa xadathana cmr bn marzuqin qal xadathana cimran qaan can qataada can zurarata bn awfa can sacd bn hisham can caaisha radi allahu canha dukira cinda rasuuli illah nabi agtiisa waxaa lagu soo qaado o lagu sheegay rajulu yuqaalu lahu shihaab nin shihaab la dhaho faqala rasuulu lahi sal allahu aleyh wasalam ba wuxuu yihi bal anta hishaam baa tahay shihaabkii buu ka bedelay hishaam buu bedelay xasan weeyaan baab lcaas alcaas in qof loo bixiyo ma soo maray islaamtii caasiye aheyd in laga bedelay oo magac fiican loo bixiyey soo maray laakiin caas oo nin ana waa jiraan isaguna ah. marka almutabaadil ila dihni muxuu noqon haddii caas qof loo bixiyo annahu min alcisyaan ah, in cisyaan iyo caasinimo iyo inuu amar diida alla ku sameeyo o daacada ilaah diiday xaggaas loo qaadane waa nin xumaanta aan ogoleen iyo waxaas looma fahmayo marka iskaba bixi magacyaha noocaas oo kalea xadathana musadadun ibn musarad qaala xadathana yaxya ibnu saciid xataa magacyaha labada macno leh macno fiicanna loo isticmaali kara hadii la awilo haddii kalena macno xun markaa u degdegayo in laiska bedelaa fiican oo shareecadayna qur-aanka kariimka ka ilaha leh laa taquluu raacina waqulu unurna nacam raacina iyo ndurna waa isku mid laakin maadaama rucuuna iyo macno xunna loo isticmaalo kaba tag xadathana musadad qala xadathana yaxya ibnu saciid can zakariya qaala xadathanii caamiru can cabdillahi bnu mutiicin qaala samictu muiican mudiici baan maqlay oo yaquulu leh samictu nabiya nabiga calayh isalaam baan maqlay yaquulu leh yowma fatxi maka laa yuqtalu qurashiyun nin reer quraysheeda la dili maayo sabraa xabis iyo gaalnimo bacda alyowm maanta kadib ilaa yowma alqiyama laga gaaro nin reer quraysheeda haduu gaaloobo oo xabis lala dhigo deena murtadkii man qatala diina faqtuluuhudi la marin mahayo sabra yani maaha waxa la xabisi ama dulmi lagu dilay oo quraysha ma jiro ujeedadu maaha ee quraysh gaalay ahaayeen intii muhaajiriinta ay soo fakatay mooyaan intii gaalgaalnimo ayay ku dambeeyeen maka waa kii la qabtay waa kay wada islaameen hadday islaameen dib dambe ugaaloobaayaan saasay ka dhiganta waa bishaaro nabiga aleyh isalaatu wasalaam mucjiza xaggiisa kasoo fushay wey walidaalika markii ay gaaloobeen carabta inteedii kale nabiga markuu dhintay kadib sala allah aleyh wasalam quraysh meeqay islaam ahaayeen reer maka meeqay muslim ahaayeen bacda wafaati nabiy nabiga aleyh isalaatu wasalaam markuu dhintay meeqay islaamnimo ka joogeen laba sano sanadkii ziyaad bin muktama kasoo gashay gacanta muslimiinta sanadkii tobnaad markuu nabiga tobnaad bilowiis u dhintayna dad badan baa gaaloobay ayagu islaamnimadii kusugnaadeen hal qofa kama gaaloobin suhayl ibnu camar ninkii la dhihi jiray radia allahu canhu oo xudeybiya sulxiga ninkii nabiga la galay isagoo quraysh xaggeeda matalaya heshiiskii iyo mufaawadadii iyo wadahadalka ninkii umatalayay reer quraysheed buu ahaa waa islaamay radia allahu canhu saxaabi jaliila wey ayaa waxuu yidhi qurayshey walaa takunu awala kaafirin bihi waxaad heedeen dadkii ugu dambeeya islaamnimada yaad heedeen haddana dadka u uhorgaaloobay ha noqonina war islaamka ku dheganaada marka madiina iyo maka iyo daaif iyo nimanka reer cabdulqays magaaladoodii ay degi jireen iyo intaa magaalooyinkaasi mayna dhaqaaqin islaamnimadii kusugnaadeen waa ka gaaloobay ma jirto acraabtii iyo qabaailkii kale wey waxay gaaloobay in badan oo kamid waa soo noqdeen in badan waa la dilay ayb marka tan waxaa weeyaan laa yuqtalu qurashiyun sabratan yani maxbuusiina xaalay yihiin murtidnimo iyo loo haysto la dili maayo bacd alyom ila yom alqiyama walidalika xadid waxaa soo hora nabig alyi salaatu wasalaam ina shayطaana qad yaysa an yacbuduhu lmusaluuna fi jaziirati alcarab jaziirat alcarab in dib dambe shaydaan loo caabudo wuu ka quustay isku dirka iyo dhibaatada kale uma dhex wadaaye dib dambe loo caabudi maayo oo wax gaalooda ma jirto wey falam yudrik lislaama islaamka ma soo haleelin axadun qof min cusaati quraysh quraysh cusaadoodiia hayru muiic mudiic mooyeene kaana ismuhu magaciisu alcaas baa la dhihi jiray fasamaahu nabiyu sal slam mudiican buu bixiyey marka macnaha waase lam yudriki lislaama islaamka ma soo gaarin axadun qof axad ma soo gaaray islaamka ma jirto min cusaati quraysh quraysh cusaadooda in badan baa islamka soo gaadhay in badan baa gaalo ayagoo intaa la hortaagnaa ee cusaadaha ee gaaladaaba quraysh bay ahaayeen ee waxaa laga wadaa lam yudrik lislaama axadu miman samaa ou sumiya caas lafdiga caasa ah, qof loo bixiyo reer quraysha oo islaamnimada soo gaaray ma jirto ka ahayn mudiican ah oo caas la dhihi jiray oo nabiga uu bixiyey mudiic caasas badan baa jira caas binu waail baa kamid ahaa oo cabdullahi bn camar binu caas aabihiis magaciis maxaa la dhihi jiray caas ibnu waa'il asahmi caas ibnu hishaam albakhtari baa jiri jiray caas ibnu saciid bn alcaas bn umaya caas ibnu hishaam ibn mugiira almakhzumi intii caas ahaa dhanba halakuu qabla alislam bay halaagsameen marka eh, yani eh, islaamnimadii mayna soo haleelin oo mayna soo islaamin may soo islaamin magaca caas uxila o dhan ba islam muna soo gaarin oo mayna islaamin waxaan ka ahayn caaskan oo mutiic loo bixiyey kana soo haleelay wy taa wey lam yudrik lislaam axadu min cusaati quraysh cusaadii quraysh ee caas la bixi jirtay hayra mudiic kaana ismuhu lcaas mooyaan jira fasamaahu nabi mudiican nabigaa mudiic u bixiyey sala allah alay wasalam xadiis saxiixa weeyaan baabu man dacaa saaxibahu qofkii saaxiibkii u yeera oo fa yakhtasiru magaciisii soo gaabsada wayanqusu magaciisi ka gooya ka nusqaamiya min ismi magaciisi shayan xaraf iyo wax ka jaraa ama laba xaraf wax ka gooya oo magacii in lasoo gaabsado lasoo yareeyo waxaa la yidhahda tarkhiimka tarkiim lmunaada aakhiru xarafka u dambeeyay in la gooyo waxba dhibaataa ah ma keento waa la isticmaali karaa ujeedada haddayna markaa ahayn macno xun iyo haddaan loola jeedin waa la iska soo gaabsan karaa koolkoolin bay mararka qaarkood noqotaa xadaana abuyamaan qaal xadaana shucayb can zuhriy qaal xadaana abu salma ana caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yihi yaa caaishu caaishaay hada jibriilu jibriil baa kana yaqra'u calayki salaam oo ku salaamay caaisha taadi baa la goysa maartid yaa caaishu qaala markaasay wataxil calayhi salaam waraxmat llahi wabarakaatu waxay saa u samaynaysaa imtithaala biqowlihi tacaala faida xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha oo ruduha marka axsar minha isaga uu igu salaambi alayka salaam eh, yaqra calayki salaam markaasa waxay tiri wacalayhi salaam waraxmat llah saddexdii wabarakaatu qaalad waxay tiri wahuwa nabigu yaraa wuxuu arkaa maa laa araa waxaan arkeyni malaaigtu nabiga arkaayo ayagona ma arkaan radi allahu canhu saxaabi waxaa weyaan waa eh, xadiidku waa saxiix waay saxiix weyaan shaahidka wuxuu yahay yaa caaisho wey ah, tarkiim baa la dhahaa yaa caaisho iyo yaahir abu hureyre yaahir ayaa lagu yiri nacam isticmaali jiray nabig alay slam anjasho ninkii dhihi jiray ee mawlaha yaa anjashu ruwaydan sawqaka bilqawaariir yaa anjashu ayuu dhihi nabi sala alla alay wasalam ayb qala xadathana mحamed بن cqbة qala xadathna mحamed بن ibrahim alyashkuriy اlbasriy qala xadahatnii jadtي um kulfum bint humamة anaha qadimat xaajatan way soo gashay iyadoo xaajiyadoo xaj ku jirta faina akhaaha almukhaariq ibnu humaama qaala wuxuu yihi udkulii calaa caaisha orod caaisha u galo wasaliiha waxaad su-aashaa can cuhmaan bin cafaan caaisha intaad u gasho xaj bay iskugu imaadeen maka markaasa wuxuu orod caaisha u galo ama madiina laiskugu imaaday ziyaaradii isaliiha waxaad weydiisaa can cuhmaan bin cafaan saxaabigii jaliilka radia allahu canhu khaliifkaha amiirulmuminiinkaha bal noo weydii waxay manaaqib ama hadal ama haddii wax ka sheegi fain annaasa dadkii qad aktaru waxay badiyeen fiihi cuhmaan wax ka sheegiisa cindana agtaanada cuhmaan bay aad wax oga sheegeen oo wax ka sheeg sheegeene bal caaisha weydiiye markii dee cuhmaan radi allahu canhu niman ay ku kaceen mucaarada ku kacday oo aakhiru cahdigiisii markii dambena waa kiiba sabab isagii la dilayba oo ay nimankii kasoo kacdoomay masar iyo ciraaq iyo niman xunxun baa ku dhex jiray oo wanaagsanayne cuhmaan waa kii sidaa lagu dilay radi allahu canhu iyagoo dhan markaa wayna badnaay lakin dad waxaa jira gaala ah ku dhex jiray ilaha qaarkood zanaadiqa ah marka bal cuhmaan maxaa bal noo weydii qaarad waxay tiri fadakaltu calayha islaantii baa hadalka wadata umu kulfuum bintu humama dakaltu waxaan u galay calayha caaisha radi allahu canha faqultu waxaan ku yidhi bacdu baniiki caaishaay caruurtaada qaar wiilashaada qaar ilan umulmuminiin wey dadka dhan bay wiilasha wiilasha muslimiinta dhan ba hooye u tahay gabdhaha o dhan na hooye u tahay marka bacdu baniiki wiilashaada qaarkood baa yuqiimki salaam ku salaamaya nin bay fariinka wada walaalkeeda rabtaa inuu su-aashi usoo weydiiso waa uu soo salaamay wayasaluki wuxuu ku weydiinayaa bacdigaasi can cuhmaan bnu cafaan bal nooga waran xaalkiisa qaarad caaisha waxay tiri wacalayhi salaam waraxmatullah horta qofkii soo salaamay isagana waan ka gadoomay waana salaamayaa oo qof haddii igu salaam uu ku yihahdo wacalayhi salaam waraxmat ullahi badi labadaas xadiidkana waan soo marray kii hadda jibriil waa soo maray qaarad waxay tiri amaa ana anigu faashhadu haddaad i weydiisay cuhmaan radi allahu canhu faashhadu waxaan maqraati ka ahay calaa anii ra-aytu cuhmaana inaan arkay cuhmaan binu cafaan fii hada lbeyti gurigan marka waa gurigeedii fii leylatin habeen haa'idatin kulul haaida xara habeen kulul ayuu cuhmaan gurigan joogay gurigayga joogay wa wanabiyullahi nabigi ilaahina sala allahu aleyh wasalam wa jibriilun jibriil asaga iyo wanabiyullahi wa jibriilu jibriila yuuxii ilayhi nabigu u waxyoonayo habeen kulul ayuu guriga nabiga la fadhiyey jibriilla waxyi buu ku dejinaya nabiga alay salam waxy baa ku socday wanabiyu nabiga oo waxaan makraati ka ahay sala allahu aleyh wasalam yadribu kafa ku dhuftay yadribu ku dhuftay kafa o amase katifa shakuraawi wey sacabka ama garabka ibna cafaan cuhmaan yuu biyadii nabiga gacantiisa ku dhuftay nabigoo gacanta ku dhuftay cuhmaan garabkiisa ama sacabkiisa oo ku yirideena ogtob ufurmu intaa wadaad waxaa loo keenay xarafka cuhmaan alif iyo nuun baa la jaray uktub qor waxyiga nagu soo diray cuhmu yaa cuthmu cuhmaanow famaa kaana allahu ilaahay ma ahaanin yunzilu tilka almanzila manziladaas iyo booskaas mid dejin min nabiyihi nabigiisa xaggiisa sala allahu aleyh wasalam ilaa rajulan umuu dejiyaa caleyhi korkiisa kariiman kariim ku ah qof ilahay agtiisa kariim ku ah yuu manziladaa dejiyaa oo nabi maxamed saaxiibkii iyo garabkiis iyo kaatibulwaxyi iyo jibriil iyo maxamed dhexdooda la fariisiya oo xilligaasi waxyi qor la dhahaa qiimaha ka weyn waxay tahay kaatibulwaxyi inuu yahay faman saba ibnu cafaana ibnu cafaan cuhmaan ninkii caaya fa calayhi lacnat llah bay tiri lacnad ilahi ku dhacdo daciif lisnaad weeyo xadiidka isaga waa waa daciif lijahalati umu kalfum umu kalfum ayaa jahaalo ku jirtaa ayib jahaaladuna waxaa weeye min asbaabi dacfi buu kamid yahay waxyaala xadidka daciifiya baadun zaxmun zaxmi oo qof magaciisa la dhihi jiray haddana laga bedelo zaxmi min aziaam inzixaamka waa nooc diiq cadiidiga i waxaas weeyaan cadiidiga marka waxaa kasoo horjeeda bishaara jirka uu furfurto oo farxo oh marka zaxmi baa la dhihi jiray bashiir baa loo bixiyey xadathana sulaymaan binu xarb qala xadathana aswad bnu shaybaan qala xadathana khalid bnu sumayr qala xadathanii bishr bnu nahi qala xadathana bashiir qaal ata nabiy sala allah alay slam nabiga ayuu u yimid bashiirkana nabiga u imaan faqaala wuxuu ku yihi masbuka magacaa qaala zaxmu baa laydhahaa qaala bal anta bashiir ha wax cidhiida oo kugu sugan ma jirtee bashiir baa tahay bashaaraduna waxaa weeyaan wax faraxsan oo wanaaga ah oo qofka uu loo maqlo markaasay basharadiisi jirkiisa o dhan bau kala dabcayaa oo kala fidayaa oo wejigiisa ifayaa oo nuurayaa bashiir baa tahay adiga kuguma sugna fa baynamaa ana umaashi anoo la socda annabiya nabiga alayh salam anoo la socda nabiga maciise faqaala wuxuu yihi yabna alkhasaasiya bashiirki weeyaan bashiir ibnu khasaasiya ina khasaasiyow maa asbaxta maxaad ku waabariisatay oo aad ahaatay tanqimu cala allah ina ilahay ku koonto maxaad ilaahay subxaanahu watacaala nicamtii iyo obaalkiisii way fara badan tahay waxaad inkirsan tahay ma jirtaa wey ha maa tanqam maada tunkir maxaad inkiraysaa oo aad leedahay waxaasaana iga maqon oo dhibkaas ahaya asbaxta tumaashi rasuul allah waxaad waabariisatay saaka adoo nabi maxamed la socdo calayhi salaatu wasalaam waa fadli weyn waa ayu fadlin nabi maxamed inaad la soo xeebto oo uu kuu sheekeeyo ood garabkiisa noqoto oo uu kula faqo nicmadaasu ilaahay ku gaarsiiyo ku siiyo dad badan ay waayeen qawltu waxaan idhi biaabi wa ummii aabbahay hooyada laguu furaya ma anqimu cala allah ilaahay kuma inkiraayo shayan wax wax aan maaratay kohanayo oo nacayo oon inkiraayo ma jirto kulla khayrin khayr dhammaantiis qad asabtu waan helay khayr oo dhan helay kol haddaan saxaabi noqday oon iimaan yeeshay oo nabi maxamed aan maanta la socdo fa ataa calaa qubuuri mushrikiin nabigu gaalada qubuurtoodii buu soo maray faqaala laqad sabaqa haaulaa kuwan ayaga ah waxaa dhaafay sabaqa haaulaai laqad sabaqa haaulaa kuwan waxay dhaafeen khayran kahiiran khayr aada u fara badan bay dhaafeen wey uma ataa calaa qubuuri muslimiin muslimiinta qubuurtooda hadana maray faqaala laqad adraka haaulaa kuwan waxay haleeleen khayran kathiiran khayr fara badan khayr badan bay heleen faidaa rajulun nin buu nabigu arkay caleyhi sibt sibtiyataan laba kabood oo maqaar laga sameeyey oo magad laga sameeyey oo magdan oo timihii laga xayuubiyo ama laga hoolay yamshii socda bayna alqubuuri qubuurta dhex socda ayuu arkay faqaala yaa saaxiba sibtiyatayn ninkii labada kabood ee magadaa qabow alqi sibtiyatayka labadaada kabo ee magadaa tuur fakhalacna caleyh markaas xooray waa loo diidaana inuu qubuurta ku dhex socdo waa soo maray xadiidka qaybihiisa dambe saxiix weeyaan shaahid waxaa weeye ninkaa zaxmi ah waxaa loo bixiyey bashiir qaala xadathana saciid bnu mansuuri qaala xadathana cubaydllahi ah, cubaydllahi بن iyaadin qaala wuxuu yihi cubaydillaah can abihi bay qaala samictu layla imraata bashiir layla oo ah bashiir ibnu khasaasiya xaaskiisii tuxadiu waxay ka warantay can bashiir ibnu khasaasiya wa kaana ismuhu zaxman baa la dhihi jiray fasamaahu nabiyu sal l baabu baratu bara magacaas la yidhaahdo oo la bedelo zaynab isagoo loo bixiya soo maray juwayriya gabadh la dhihi jira bara xaaskii nabiga juwayriya bint alxaarif alhilaaliya bn salq iyadana waata waan mari doonaa xadathana qabisa bn cuqba qal xadathana sufyan thawr an moxamed bin cabdiraxman mawla ali talxata can kurayb can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana sma juwayriya juwayriya bint alxaarif radia allahu canha waxay kamid ahayd sabyu gazwati lmuraysiic bani mustalaq markii nabiga uu ku duulay dadki lasoo qafaashay bay kamid ahayd nabigaa guursaday waa xoreeyey wax allaala waxay addoonahaayoo ama addoonahaayoo qowskeedaah la haystayna markay arkeen in nabiga calayh salaam xaaskiisa ay noqotay juweyriya umulmuuminiin ay noqotay y waxay dheheen qaraabatu rasuulillah rasuulka qaraabadiisa addoonsan mayno waa la wada xoreeyey gabadhaasi juwayriya kaana bara magaceeda la dhihi jiray fa nabiyu sal l slam juwayriya juwayriyu nabiga u bixiyey alayh salam waa qof weyn oo magaciisa la bedelayo wey hadduu magacii wuxuu yahay maxaad ugu dheganaani ah musayib ibnu xasni nin la yihahdo kama fi lbukhaari saciid bn musayib aabihi ayaa nabiga caleyh salaatu wasalaam u yimi markaasu wuxuu yihi xasni ma tihi sahl baa la dhaha sahl buu bedelay markaasu wuxuu yii bedeli mayna magac oo inta aan soo wadanay wuxuu dhihi jiray famaa zaalat alxazuubatu fiina kakanaan ila xasanku waa waa qalafsanaan iyo adeeg wey kakanaan iyo qalafsanaan inay nagu jirto nagama zuulin magacii asaga ahado dabeecadda anaga raacdayba saas ule xadathana cmr bn marzuqin qaal xadathana shucba can caطa bn abi maymuna can abi raafic can abi hurayra radi allahu canhu qaal kaana smu maymunata maymuna bint lxaara iyada oo magaceeda bara magac la isku korkeeliyo la jecel yahayba waa baruhu fasamaha nabiyu nabiga alayh salaam maymuna ayuu bixiyey innaga hadda bara waa isku bixina lakin wax kale ola jeednaa wax kale ola jeednaa oo qofka bara la yihahdo maxaa laga wadaa bar buu leeyahay wey meel buu ka madow yahay ama bar ku leeyahay taasaa la jeedaa shaad wey xadiidkan oo maymuuna waxaa soo maray juwayriya inay ahayd umulmuminiinta magaceeda bara la dhaho kan waa shaad baabun aflax aflax in qof loo bixiyo haddana waa magacyihii koolkoolinta ama taskiyada iyo ammaanta xumbaarsanaa kuwan iyaguna waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay qaal xadathana cumar ibnu xafsin qala xadathana abi qaal xadathana axmed sulayman qala xadathana abu sufyaan dalxa bnu naafic can jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma can nabi sal l slam qaal in cishtu haddaan noolaado nahaytu ummati ummaddeeda waxaan ka reebay insha allah aduu ilah yidhaahdo an yusamiya inuu la baxo axaduhum midkood baraka baraka inuu la baxo wa wanaafican inuu la baxo wa aflaxa walaa adri qaal inuu yii raafican raafic isaguna amla iyo in kale yuqaalu maxaa loo diidayaa yuqaalu waxaa la dhihi haahunaa baraka wa baraka meeshan ma joogaa qof baa raadinaya baraka nin la yihahdo markaasu wuxuu dhihi haahunaa baraka war baraka meesha ma joogaa fa yuqaal laysa haahuna meesha baraka ma taalo saasay noqon baraka meesha ma taalo tafaaul xun bau noqday yasaashe xun iyo baasaysi xun bay noqotay marka waxaasaa ka dhalan baraka ma joogto iyo rifca ma jirto iyo falaax iyo aflax ma joogo naafic iyo nafci ma joogo iyo waxaana ka imaan faqubila nabiy sal slam walam yanha can dalik nabiga isagoon reebin ayaa la oofsaday marka waa karaahiyatu tanziih ayaa ku jira xaaraan maaha saxiix wey xadiidku qala xadathana makiy bn ibrahim qala xadathana ibn jurayd an abi zubayr an sabca jaabir bn cabdillah yaquul araada nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu doonay an yanhaa inuu reebo an yusamaa in qof loo bixiyo biyacla yacle kii sareeyey wa baraka kii barakadaha wanaafici kii nafciga bad wayasaarin yasaar yusriga iyo fudeedka iyo aggaasi kama wa aflax aflax bimaflax wanaxwu dalik kadib uma sakata bacdu kadib waa ka aamusay canhaa magacihii inuu bedelo falam yaqul shay waxba badhihin waa ka aamusay waa samohday marka waaska unkarayd tanziih saxiix weeyaan baabun rabaax magaca rabaaxoo lala baxo bilaal abiy baa rabax la dhihi jiray islaam ma ahayn bilaal baa saxaabiga jaliil radia allahu canhu abu cabdillahi alxabashi xadathana maxamed ibn muhana qaal xadathana cumar ibnu yunas ibn lqasim qaal xadathana cikrima can simaaq bin abi zumayl qaal xadathani cabdullahi bn cabaas qaal xadathani cumar ibn khadaab radi allahu canhu qaal lama ictazala nabiyu nabiga alayh salaam markuu ka fogaaday nisaa haweenkiisii oo uu dhaartay bil inuu u dhawaanaynin markay xogo hadal iyo buuq iyo dhaliyeen oo cuntada iyo biil iyo wax saas kale ka hadhadleen warkii u carooday nabiga aleyh isalaatu wasalaam fa idaa ana birabax buu lehy cumar warkii waxaa dadki gaaray nabiga haweenkiisa waa furay warkaasay dadka qaateen oy u maleeyeen haddii nabigu uu meeshaa tagay oo carooday oo meel mashrubo oo yartaag aheed oo gorof ahaan aheed uu furay oo wax ii soo geli kara male rabax oo mawlihiisana u yidhi iridka fadhiiso qofna inuu i imaanin biduuni idnin cumar radi allahu canhu waxaa la yidhi nabiga haweenkiisa wuu wada furay arrinta isagoo la walbahaarsan oo saxaabadii oo masaajidka ooyeysa intuu soo maray deena iska soo dhaafay ayuu u yimid fa idaa ana birabaax baan u imaaday ghulaami rasuuliillah nabiga calayh salaam addoonkiisiiy oo fanaadaytu waan dhawaaqay yaa rabaax ayaan idhi jaranjarra ku fadhiya istaadin lii ii weydiya calaa rasuulillah nabiga idan ii weydiyaa usoo gala eh xadiidku xasan weeyaan bi dariiq isagoo dhawiil oo dheer buu muslim iyo bukhari kusugan yahay soo dheer qisadaa ku saabsan baabu asmaab alambiyaa ambiyada asmaadoodii iyo magacyaashoodii ba kusaabsan yihin wallah alam